alxamdu lilaah rabb alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed waxaynu ku soo jirray kitaabkii tacdiimu alcilmi muqadimadiisa ayaynu ku soo jirray sheikhu waxau idhi xafidahu llah fa ayna alghuluwu watanatucu min shayin ilwaxyu shaahidu xagguu ku sugan yahay guluwi ama talax tag shay xaggiisa xagguu kaga sugan yahay shaygaasoo alwaxyu shaahiduh waxyigu uu u markhaati kacaayo wاlraciilu اlأwalu saalikuh facii hore ama jiilkii horena waxaa loo jeedaa salafkiie saalikuhu kuwii طariiqaa qaaday ay yihiin fakulu macqidin minha haabitun biaayaةi muxkamah baab kasta oo la guntay oo abwaabtaa ka mid ah wuxuu ku sugnaaday aayad muxkama buu ku sugnaaday la ixkaamiyoo la sugay waa ayadan mansuukho ahayn aw sunnatin musadaqa ama wuxuu ku sugnaaday sunno yacni xadiis nebi oo la rumeeyey ayuu ku sugnaaday aw aasaarin can khayri alquruuni almaadiya ama wuxuu ku sugnaaday aasaar bimacnaa wax laga soo naqliyey oo laga soo raray can khayri alquruuni qarniyada kuwii u khayrka badnaa waa salafkiiye saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii quruuntaasoo almaadiyatii tagtay saddexda qarni ee ugu horreeyey ayaa khayru ah sida nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga dabeedna waxaa ku sii xiga xagga fadliga kuwa xagga qarni ahaan ugu xiga dabeedna waxaa ku sii xiga kuwa ku sii xiga yacni saddex qarni oo kala dambeeya alصaxaaba wاltaabicuun wa atbaacu اltaabiciin ayaa khayr اlqurun ku yihiin bimacnaa wuxuu inoo tilmaamaya shayga mar haddii adillo loo hayo in guluwi lagu sheegaa ma dhici karto aadaabtan cilmiga laga hadlayo ee tacdiimulcilmiga cilmiga in la weynaynaayo keensanaysaana adila loo hayaa ama aayaad qur'aaniya laga deliishanaya waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waman yucadim xurumaati illahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbih oo nusuusta ayaa waxay inoo sheegaysaa shacaa'irta ilaahay in la weyneeyo xurumaadka ilaahay in la weyneeyo ayay inoo sheegayaan shacaa'irta ilaahay la weynaynayana waxaa ka mida cilmiga sharciga ah cilmiga sharcigaa ah, weynaynta la weynaynayaana waxay keensanaysaa culammada xambaarsan in la weyneeyo laysa mina man lam yarxam sagiirana wayuwaqir kabiirana wayacrif licaalimina xaqah xadiis waa ta nebiga sala allahu alayh wasalam lagaga soo wariyey sheekh albaani taxsiininayo inuu nebigu dayriyey cidda ka yar aan u naxariisan ka weynna aan xushmaynoo qadarin caalimkana aan xaqiisa u garan adiladu waxay sheegaysaa ixtiraamka cilmiga iyo ehelkiisa loo aayaadkii axaadiista laga deliishanaya aadaabtan iyo aasaartii salafka laga soo weriyaa laga deliishanaya faida wasiqta bisidqiha markaad ku kalsoonaato runnimada warkaasi run yahay waad ku kalsoonaanaysaaye wa caqalta khubraha wa khabaraha aanad weelayso ogaalkeeda iyo warkeeda mid walba khubri iyo khibri mid walba waa la yidhahdaa kha'da la godo ama la hoos dhigo khubru shayina waxau yahay alcilmu bihi shayga khubrigiisu waa in isaga la aqoonsado markaad weelayso garashadaad garanayso warkeedana aad weelayso falaa taqcud yaynay fadhiisannin himmatuka niyadaada iyo himmadaadu yaynay fadhiisan faacilki waa himmatu himmadana waxaa looga jeedaa niyada yaynay fadhiisannin niyadaadu bikhudbati alkasali waatawaani xaalay ku dheehan tahay khudbaddii caajiska iyo wahsadka ay ku dheehan tahay waa isku dhow yihiin alkasal waa in shaygii laga caajiso oo bimacnaa lays yidhaahdo waxba ha samaynin lagana wahsado marka altawaani waalkasal waa isku dhow yihiin tatasallalu ilayha xaalaad khudbaddaa bimacnaa odhaahda kasalka ku saabsan iyo caajiska iyo wahsadka ah, aad u dusayso oo aad gelayso wa hiya tujaljilu waxaad u dusaysaa khudbaddaa xaggeeda walxaal hiya tujaljilu ay ku celcelinayso haadihi axwaalu man madaa min salafi اlummati wa khayri اlwaraa fa min asuraya saasay ku celcelinayso taasi waxay ahaatay axwaalu man xaaladaha kuwii iyo sifooyinka kuwii weeye madaa tegey kii tegey sifooyinkoodii weeye mantu waa mawsuuloo xagga lafdiga mufrad bay ka tahay xagga macnahana jamc bay ka tahay marka biictibaari lafdi ayaa loo ifraadiyey damiirka caa'idka u noqonaaya ee ku qarsoon mada waxay ku celcelinaysaa haadihi axwaalu man mada tani waa xaaladihii iyo sifooyinkii kuwii tegey ama kii tegey sifooyinkiisii weeye min salafi اlummati wa khayri اlwara oo ummadda salafkeedii ka mid ahaaday ama xaalu ka mid ahaaday ummaddan kuweedii hore wa khayri اlwara waliba minta bayaaniye ka dhig min salafi اlummati xaaluu ummadda salafkeedii ahaaday qaybteedii hore saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta wa khayri اlwara khalqiga kuwii ugu khayrka badnaa ahaaday yacni bacda alambiyaa waxaa ugu khayr badan saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam fa ayna asara min asuraya xaggay kaga sugan yihiin asara yacni ciiddu xaggay kaga sugan tahay min asuraya xiddigaha laxaha la yidhaahdo xaggay kaga sugan tahay bimacnaa miyay isgaadhaan ciiddiyo intay isu jiraan yacni xiddigaha laxuhu dee aad bay u kala fog yihiin bimacnaa khudbadda caajiska iyo wahsadka ku saabsani waxay leedahay dadkii khayrka badnaayee tegey sifooyinkoodii baa ka hadlaysaan innaguna ma gaadhi karno aynu gaadhi karno hawaysanayna ma aha sida markaa innagu aynu samayn karno aan la nimaadno kollayba markaysa markaa ashyaada ma gaadhayno sheekhu taa waa tacaqubay waa ka daba tego wuxuu yidhi bal man samat nafsuhu ilaa maqaamaatihim adrakaha kay u kor noqoto naftiisu maqaamaadkood iyo darajaadkii salafkaasi ay lahaayeen adrakaha wax ka mida ayuu haleelayaa looma jeedo saxaabadu la fadli noqonaya ee waxaa laga tilmaamayaa fadaa'ishii ay ku sugnaayeen wax ka mida inuu haleelaayo fatashabbahuu in lam takunuu milahum isu ekaysiiya haddaa iyagii oo kale noqon weydeen ina tashabbuha bilkiraami falaaxu isu ekaysiinta la ysu ekaysiiyo kuwa sharafta le laysu ekaysiiyaa falaaxu liibaan weeyi waa wax lagu liibaanayo waxaa loo nisbeeyaa baydkan imaamu shaafici raximah ullah ayaa loo nisbeeya marka dadka wanaagsan ruuxu inuu iska yeelyeelo oo xaaladahoodoo kale shabbaho oo isku dayo inuu ku daydo oo ficilkoodiiyo kale inuu la yimaado isku kellifo shay khayraa ku jira siday u xun tahay dadka xun in laysu ekaysiiyaa dadka wanaagsan in la laysu ekaysiiyaana waa mid wanaagsan waa qiyaasulcagsi oo maadaama dadka xun in la laysu ekaysiiya ay tahay mid madmuuma oo la dhaleeceeyo xun man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum dadka ka isu ekaysiiyaana waa mid markaa wax wanaagsan la yimi oo waa mamduux waa mid la ammaanayo ara'ayta low wadacaha fii xaraamin fakadalika ida wadacaha fii xalaalin yakuunu lahu ajru bal waxaad ka warrantaa haddii markaa waxa weeye shahwadiisii markay yidhaahdeen saxaabadu ayaqdii axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajrun midkaayoma intuu shahwadiisa guto ba ajar ugu sugnaanaya markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi ara'ayta low wadacahaa fii xaraamin ayakuunu calayhi wisrun waxaad ka warrantaan hadduu xaaraan shahwadaa dhigi lahaa saw dembi uguma sugnaadeenoo kuma dembaabeen oo dembi loogama qoreen jawaabtu waa haa fakadalika idaa wadacaha fii xalaalin yakuunu lahu ajrun saasoo kale haddii uu xalaal dhigana oo shahwadii xalaal ku isticmaalana ajar ugu sugnaanaya waa qiyaasulcagsi tanna waa saasoo kale tashabbuha dadka xunxun siday madmuum u too loo dhaleecaynayo ayaa tashabbuha dadka wanaagsanna loo ammaanaya oo mamduux ay u tahay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum faashhid qalbaka haadihi almacaaqid ogaysii qalbigaaga baababka la guntay ee aadaabta cilmiga loo guntay ogaysii watadabbar manquulaha wamacquulaha u fiirso manquulaha ta la soo naqliyey ee la soo raray wa macquulaha iyo tan la caqliyaynayo bimacnaa dalaaishu waxay u qaybsamaan caqli iyo naqli naqligu wuxuu noqonayaa yani marka aayad qur'aanah qur'aan iyo sunna ayuu noqonaya qur'aanka ilaahay oo kalaamkiisii ah iyo axaadiistii nebiga sala allahu alayh wasalam waa manquulkii macquulkuna wuxuu noqonayaa adilada caqliga ah ayuu noqonayaa ee caqliga lagu garanayo manduuqaha wa mafhumaha istimbaad oo la soo bax manduuqaha keeda lagu dhawaaqayo wa mafhuumaha iyo kiisa la fahmayo yacnii istimbaad oo la soo bax oo fawaa'iddii lagala baxaayey adilada waxay noqonayaan mid manduuqeeda lagala baxay waxa lagu dhawaaqay iyo mid mafhuumkeeda lagala baxay oo waxa laga fahmaayo laga soo qaatay falmabaani khasaa'inu falmabaani hadalladu iyo erayadu mabaani maxaa la yidhahda waa alfaadda kelimaadku waa mabaani macaaniday ku tusinaysaana waa macaani waa madluul waa macnahay ku tusinaysa falmabaani erayadu erayada maxaa mabaani loo yidhi yagaa wax ku dhismaan oo macnihii isagaa laga qaadanaya lafdigaa laga qaadanaya khasaa'inu yacnii macaanida ama macnayaasha khasnadahoodii weeye oo macnayaashii waxa weelaynaya erayada iyo kelimaadkaa weelaynaya cibaaro kale oo shabbahda waxay yidhahdaan culammadu alalfaadu qawaalibu lmacaani ama qawaalibu lilmacaani erayadu saray u yihiin macaanida waa sartii macnaha ku tusinaysay almacqid alawal aan iska gudagallo baabka koowaad ee loo guntay weynaynta cilmiga la weynaynaayo loo guntay tadhiiru wicaa'i alcilmi weelka cilmiga in la nadiifiyo weeye oo la daahiriyo oo qurunka laga safeeyo fa inna likulli matluubin wicaa'a shay kasta oo la doonaayo waxa u sugnaaday weel baa u sugnaaday hamsada laba kordhigan dhigan waxaa laysugu taagaa in alif lagu mado wicaa'a nisaa'a binaa'a iyadoo hamsadu laba kor dhigan tahay inaad iska tidhaahdo wicaa ama nisaa ama maa yacni waa qalad xataa qur'aanka markaad akhrinayso alif baad isugu taagaysa hadday hamsadu laba kor dhiganta waa inaad tidhahdaa binaa'a nisaa'a maa'a haddii laakiin aad xidhiidhinayso nisaa'an iyo maa'an iyo binaa'an baad odhanaysa wahaakada yani laba kordhiga ah. carabiyada markaad akhrinayso haddii markaa la ysugu taago reebis la reebo luqatu rabiica ay culammadu yidhaahdaan oo qolo carabta ka mid oo rabiica la odhan jira iyagu waxay la gaar noqdeen laba kordhigoo dhan inay isugu taagaan reebis sidaasay marka caado u lahaayeen marka luqatu rabiica la yidhahdaa laakiin carabta kale waxay ugu hadashay inay alif isugu taagto qur'aankana sidaa carabta kale jumhuurkoodu ku hadli jireen baa loo akhriyaa sida rabiica looma akhriyo hal baa haddaba laga reebaya oo iyadoo xarafku laba kor dhigan yahay aan alif la isugu taagayn meeshaasi waxay tahay waa ta'da taa'ulmarbuuta la yidhaahdo iyadoo laba kor dhigan ha' baa la ysugu taagaa ilaa an tattaquu minhum tuqaah tuqaataa la odhan maayo xuruufta kale ee laba kordhigan iyada alif baa laysugu taagaa ama hamze ha noqoto ama hayrkeed ha noqoto fa inna likulli matluubin wicaa'a wax kastoo la doonaayo waxaa u sugnaaday weel wa ina wicaa'a alcilmi alqalbu cilmiga weelkiisu waa qalbiga qalbiga u weela wa wasakhu lwicaa'u yucakiruhu wa yugayiru maa fiih weelka wasakhdiisu yucakiruhu waa dhooqaynayaa wa yugayiru maa fiihi waa beddelayaa wixii ku sugnaa wa bixasabi طahaarati اlqalbi yadkhuluhu اlcilmu kolba qalbiga nadiifnimadiisu qadarkay tahay iyo siday tahay baa cilmigu ku gelayaa haddii qalbiga nadaafaddiisa iyo tahaaradiisu fara badan tahay cilmiguna aad buu u gelayaa haddii qalbiga nadiifnimadiisu yar tahay cilmiga waxa gelaya waa yaryihin marka haddaad doonayso cilmi badan inuu qalbigaaga galo nadaafadda qalbigu uu nadiif noqdo oo daahir noqdo oo qurunka aad ka safayso waa inaad aad ugu dadaashaa tackiirku waa dhooqaynta wa bixasabi siinku waa kor dhigan yahoo xasab waxaa la yidhaahdaa qadarka wa bixasbi in la yidhaahdo maaha waayo xasbigu waa kifaayada waida isdaadat tahaaratuhu isdaadat qaabiliyatuhu lilcilmi markay korodho nadiifnimada qalbigu nadiifka yahay oo daahir yahay waxaa kordhaysa qaabiliyatuhu lilcilmi aqbalaaddiisa uu cilmiga aqbalaayo oo diyaar u yahay baa kordhaysa wa masalu lcilmi fi lqalbi ka nuuri lmisbaax cilmiga tusaalihiisu qalbiga gudihiisa xaaluu cilmiga ku sugan yahay ka nuuri ilmisbaax waa sida ilayska laydhkoo kale weeye in safaa zujaajuhu shacat anwaaruh hadduu saafi noqdo shignigiisu quraaraddiisu iminka faynuuska marka la shidanayo dubaaladdii la shidayey waxay ku guda jirtaa quraarad baa ka sarraysa marka shigniga ama quraaraddaas haddii wasakh badani saaran tahay laydhku ma fiicnaanayo tirigga waa la mid quraarad buu ku guda jiraa dubaaladdaa la shidaya addubaala waa carabi waana bidaal addubaala dubaaladdaa la shidaya quraaraddaa uu ku guda jiraa hadday saafi tahay laydhku waa wacnaanaya oo wuxuu noqonayaa laydh qawi ah oo xoog badan quraaraddu haddii ay tahay mid wasakh badani ay saaran tahayna laydhku waa madoobaanayaa madmadow baa gelaya in safaa zujaajuhu shacat anwaaruh hadduu shignigiisu saafi noqdo quraaraddaasaa loo jeedaaye shacat anwaaruh nuurkiisu waa badanayaa oo mid shucaac badan leh oo laydh badan bixinaya ayuu noqonaya wain latakhathu alawsaakhu hadday wasakhayso wasakhuhu hadday wasakheeyaan oo madoobeeyaan kasafat waxaa madoobaanaysa anwaaruhu nuurarkiisa ayaa madoobaanaya faman araada xiyaazata alcilmi falyusayin baatinah kii doona cilmiga inuu koobo waxaa loo jeedaa weeleeyo cilmiga ruux wada koobi karaa ma jire inuu cilmiga weeleeyaa loo jeedaa falyusayin baatinahu ha qurxiyo baatinkiisa yacani waxaa loo jeedaa qalbigiisa ha qurxiyo wayuطahir qalbahu hana ka nadiifiyo qalbigiisa nijaastiisa ha ka nadiifiyo oo qalbigii mid saafi ah oo najaaso ka nadiif ah waa inuu noqdaa faalcilmu jawharun latiifun cilmigu waa jawhar jawharka waxaa la yidhaahdaa shayga qaaliga ah baa la yidhaahdaa imika dhagxanta qaaliga ah waxaa la odhanayaa jawhar baa la baa la yidhahdaa alaxjaaru alkariima wakadalik dahabada iyo ashyaada la midka ah waxay noqonayaan jawaahir bay noqonayan jawaahir ayay noqonayaan falcilmu jawharun latiifun cilmigu waa jawhar waa macdan qaali ah oo latiifun yani khafiif ah yani fudud laa yasluxu ila lilqalbi الnadiif uma suubamayo qalbiga nadiifta a ah mooyaane qalbi kale u suubami maayo qalbiga nadiifta abuu ah u suubamaya wa tahaaratu alqalbi tarjicu ilaa aslayni cadiimayn tahaarada qalbigu waxay u noqonaysaa laba asal oo waaweyn bay u noqonaysaa labadaa asal waa maxay axaduhumaa tahaaratuhu min najaasati ashubuhaat ta koowaad waa inuu ka daahir noqdo ka nadiif noqdo shubuhaadka najaasadeedii qurunkii ay lahayd shubhooyinku waa inuu ka nadiif noqdaa walaakharu طahaarathu min najaasati الshahawaat ka labaadna wuxuu yahay asalka labaad طahaaratuhu inuu ka daahir noqdo ka nadiif noqdo min najaasati الshahawaat naftu waxyaalahay jeceshahay ee xunxun qurunkeedii waa inay ka nadiif noqotaa oo ka daahir noqotaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa shay waliba inuu weel leeyahay cilmigana weelkiisu waa qalbiga qalbigu wuxuu ka dhigan yahoo kale sidii weel weelkuu markaa la mid yahay waxbaa lagu guraa sidaa weelka wax loogu rito baa qalbigana wax lagu ritaa cilmiga meeshii lagu ridayay waa qalbiga markaad doonayso weel inaad wax ku shubato weelkuna wasakh leeyahay wax qaaliyo wanaagsanna aad doonayso inaad ku shubato oo aad cunayso ama cabbayso malab ama caano ayaad doonaysaa weelka inaad ku shubato wasakhna waa leeyihi maxaad samaynaysaa marka hore waa inaad wasakhda ka qubtaa qurunka iyo wasakdaa uu leeyahay waa inaad ka qubtaa markaad ka qubto waa inaad haddana maydhaa adigoo xalay oo nadiif yahay markaa waa inaad ku shubataa ka warran isagoo qurunkii leh hadduu korka malabkii kaga shubo ama caanihii kaga shubo say noqonaysa soo wixii xumaan maayaan canihi waa kharrib mayaan wasakhdii ku jirto aanad ka qubin baa kharribaysa war canaha maxaa ka dhadhamaya dee waxaa ka dhadhamaya wixii aad ku shubtay wixii ku jiraye aad korka kaga shubtay yacni waxay noqotay wax isla falgalay dee nadiifnimadii baa ka maqan waxaaba dhici karta qofku inuu ku xanuunsado ila wasakhaha qaarkood baaba khatar ahay ya saasaa suuragal ah marka wasakhda marka hore waa in laga afrogaa afriq ilinaa afrog mala afriq bay is yidhaahdeen soomaaliyeeya dabeedna afrog bay yidhahdeen soo isma afriq afrog marka waa inaad marka hore weelka faaruq yeeshaa oo wasakhda ka qubtaa mar labaadkana waa inaad xashaa wax nadiifa lagu xalayaa marka isagoo nadiif ah markaa wax ku shubo waa tusaale caqligii kuu soo qaatay tusaale labaad wuxuu ku soo qaatay cilmigu inuu ka dhigan yahay laydhkaoo kaluu ka dhigan yahay laydhka haddii muraayaddiisii ay wasakhi saaranto aynay nadiif ahayn si fiican uma baxayo madow buu yeelanaya madowga yar ee saaranayn laydhka madow weyn buu ku noqonaya faynuuskaynu tusaalayna waxaynu tusaalaynay laydh tiriigga waxaa la mida kan hadda markaa kaharabaa'iga la isticmaale guluubbada la isticmaalaya iyo laambadaha waa la mid laftoodu waxay leeyihiin quraaradda quraaradda bal wasakh mari markaad wasakh mariso laydhka shid si fiican miyuu u baxayaa soo layrhkii madmadow yeelan maayo haddaad layrhkii intaad bakhtiiso guluubkii soo saarto oo dabad marka aad si fiican uga nadiifiso oo quraaraddii aad u saafi yeesho oo quraaraddii ay noqoto mid wacwacleh oo iska dhalaalaysa yakaadu zaytuha yudii'u walow lam tamsashu naar soo lama odhan xaggii yacni markaa saliiddii wax lagu siraadayeyba quraaraddii markaa iyadoo sidaa u wacwacleh laydhka marka la shido guluubkii ama laambaddii wuxuu noqonayaa mid leylku xoog le buu noqonaya aad u iftiimaya marka quraanadaasoo kale waxaa ka dhigan qalbigii nuurkana waxa ka dhigan cilmigii marka qalbigii waa in la nadiifiyaa marka ruuxa cilmi doonaya waa inuu baatinkiisa nadiifiyaa dad fara badani aad waxay ugu dadaalaan inay daahirkooda nadiifiyaan oo u maydho oo saabuun iyo wax la mida shaambooyo iyo uu ku maydho timaha uu shaamboo ku maydho jidhka uu saabuun ku maydho aad isu xalo maryaha marka waxaweyn uu nadiifiyo uu feedho muraayadda uu tago uu is-eego yacni markaa sankiisa iyo indhihiisa iyo jidhkiisa marka aanu arkaynin ee wejigiisa ah inuu aad u eego dadka qaarkood xataa waxay eegaan oo muraayadda ay ku eegaan huga ay xidhanayaanee markaa korka ka saaran sida cimaamaddii ashyaada la midka ay muraayadda ku eegaan kullu daalika maxay ku dadaalayaan madharkiiyo muuqaalkii inay qurxiyaan bay doonayaan war waxa uga sii haboonaansha badan tasyiinu alqalbi qalbiga in la qurxiyo qalbiga ka muhiimsan oo markay noqoto qalbi iyo markay noqoto jidhka muuqda labada ka sii haboonaansha badan aad in loo qurxiyaa waa qalbiga isagana asal camalladii u ahoo waa maxallu nadar illaahi min alcabdi waa meesha ilaahay ka eegayo addoonka asaalatan qalbigu ka eegayaa acmaashana tabcan buu eegaya waynu arki doonnaa xadiiska sheegaya qalbiga iyo camallada inuu ilaahay eegaayo marka cilmigii waa shay qaali ah oo latiif ah yacani saqiil ma aha shaygu hadduu markaa yahay shay qaaliyo haddana jilicsan wuxuu u baahan yahay ilaalin badan soo maaha waxaa dhici karta inuu kala jabo haddii dahab lagu dhiibo oo lagu yidhaha dahabkaa ilaali haddii wax weyn lagu dhufto waxaa dhici karta inuu jajabo marka wuxuu u baahan yahay ilaalin marka qalbi nadiifa ayuu munaasib yahay dahaarada qalbigu garanaya haddaba maxay ku dhacdaa in qalbigii la daahiriyo taalibucilmigu waa doonayaa qalbiga tahaaradiisu maxay ku dhacaysa wuxuu shiikhu yidhi qalbiga tahaaradiisu waxay noqonaysaa laba asal oo waaweyn bay noqonaysaa labada asal maxay kale yihiin laba nijaasood baa laga nadiifinaya oo labadaa nijaasood waa maxay waa najaasada shubuhaadka iyo tashahawaadka qofka bini aadamka ah laba fitno ayuu u bandhigan yahay labadaa fitno waa maxay waa fitnatu shubuhaat wa fitnatu shahawaat waa laba fitno fitna waxay ku saabsantahay xagga shubuhaadka oo munaafiqnimada iyo shakiga iyo gaalnimada iyo bidcadu intaasiba waa fitnatu shubuhaat bay ka mid tahay shubha waa maxay shubhadu waxa weeye waa shay baatiloo xaq u eg oo muuqaalka marka laga eego iyo libaaska iyo jidhka marka laga eego xaqa waa shabahaysaa waa u eg tahay ha yeeshee yacni baatil weeyi aan ka reebo jidhka libaaska iyo huga ay xidhan tahay iyo magacay sidata marka laga eego xaqii bay shabbahaysa jismiga ku hoos jiraana baatil weeye walaa talbisu alxaqa bilbaatil xaqii ha ku dheehina baatil waatay culammada qaarkood yidhaahdeen waa barzakhun bayna alxaqi waalbaatil markaa shaygaa baatilka ah ee xaqana shabbahaya ee haddii la doono magacii xaqa lagu magacaabaayo xaqii loo ekaysiinayo waxaa la yidhahdaa shubha la yidhahdaa oo iminka kuwa gaaloobay waxay u qabaan iyagu inay saxan yihiin waxay moodayaan waxay ku sugan yihiin inuu xaq yahay gaalo badan baa isu qabta inay xaq ku sugan tahay oo iyagu isla qumman gaalnima inay ku sugan yihiin gaalnimadoodaasay ka diin yeelanayaan oo isleeyihiin haddana ilaahay ku caabuda ama waxay rumaysan yihiin isleeyihiin ku caabuda ama ashyaaday caabudayaan ay isleeyihin ilaahay ugu dhowaada waa isleeyihin ilaahay dhowaanshihiisa idin gaadhsiinaya waxaan maqlay nin soomaalidii ka mid ahaa siyaasiyiintii soomaaliya oo caan ahaa kiristaanna ahaan jiray ayaa markuu dhimanayey odayaal badan oo xigtadiisa ahaabaa u tegey waa nin caanoo weyn ayuu ahaa oo dadka agtooda la weynaa siyaasiyiintiina ka mid ahaa dhowr iyo siddeetankii buu dhinto xamar buu ku dhintay odayaashu markay u tageen bay waxay ku yidhaahdeen iska shahaado islaam xaaladdaad haddaad ku sugantay waad aragtaa sidaa ha ku dhimanine ashahaado oo diinta islaamka qaado aad islaamnimo ku dhimantideen war ha iluminina buuri taydaan hubaa buuri kiristaannimadaa aan ku suganahay baan hubaa inaan jannada caladuul u gelaayo hay hufinnina muxuu qabaa in islaamnimada loogu yeedhaya ay tahay hufin la hufinayo la luminayo u qabaa waxaanu aaminsan yahay taa inuu jannada ku gelaayo kufriga iyo gaalnimadaa dadka bidcoobay ee sunnadii ka baxay ee siraatulmustaqiimka ka weecday firaqa uu nebigu sheegay sataftariqu ummatii ila aaaiiina fira kulluha fi nnaari ilaa waaxida qolo waliba waxay u qabtaa inay waddadii toosnayd ee siraatulmustaqiimka ahayd ku sugan tahay shaydaan baa xaqii wuxuu kaga dheehay baailkii marka baailkii waxay qaateen iyagoo xaq moodaya oo isu qaba inay xaq u sugan yihiin qaarkood asxaabtii nebiga sala allahu calayh wasalam ee nebigu jannada ugu bushaareeyey ee cusmaan ibnu cafaan ka mid ahaa ee caliy bnu abi aalib ka mid ahaa bay islahaayeen ku janno taga dilkaad dilaysaan kuwii cusmaan dilay waxay lahaayeen xaq baannu doonaynaa cismaanna waa qaldamay oo baatil buu isagu ku suganyay kuwii caliy bnu abi aalib dilay cabdiraxmaan ibnu muljam wuxuu islahaa ku janno tag cali bnu abi aalib qaar kale waa kuwii ammaanayey oo khawaarijta ka midii ninkii cali dilay ma jeeranayey yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana inii laadkuruhu yowma faaxsibuhu awf albariyati cinda allahi miisaana hadda ka warran ninka gabayga tirinaya waa cimraan ibnu xitaan nin aad wax u bartay buu ahaa laakiin hidaayadu waxbarashada kuma xidhna waa deeq ilaahay miskiin aan cilmigiisu badnayn baa ilaahay hanuuniyaa oo xaqa waafajiyaa markaasuu ku dhintaa tawxiidka iyo sunnada ku dhintaa iyo daacada mid laga yaabo inuu aqoon badan yahay oo caqli badan yahay oo dakaa badan yahay oo maskax badan yahay baa ilaahay hofiyaa markaasuu waddada baadida isaguna ku dhintaa cimraan ibnu xitaan muxuu yidhi yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ninkii cali diluu taqi ku sheegaya inuu ilaahay ka baqaayo anna lahu taqwa xaggay taqwa ugu sugnaatay nebigu wuxuu ku tilmaamayba ashqa alaakhiriin xadiisku cali soo wariyey ee sheekh albaanina silsilatu axaadiisi saxiixa ku saxiixinaayo wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam caliyow ma garanaysa ashqa alawaliin dadkii hore ka ugu shaqaawada badan ee ugu shaqisan waa u sheegay nebigiio wuxu uhi waa caaqiru naaqa waa kii hasha boqnogooyee dilay awaliintii kaasaa ugu shaqisanaa ma garanaysa ashqa alaakhiriin dadka dambe ka ugu shaqinimada badan waa ka waxa weye adiga ku dili doonaa baa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam man yadribu qarnaka xataa yabtalla qadamuk waa ka geeska kaa garaacaya ilaa gommadaadu ay markaa dhiig qooyo kaasaa dadka dambe ugu shaqinimo badan بن nebigu wuxuu ku sheegay ashqa alaakhiriin inuu yahay dadow waxaa la yaabtaan garaac ruux taqiya ka dhacday ka taqigaa wuxuu u cabdiraxmaan ibnu muljam aljamahu allahu binnaar muljam waa bifatxi iljiim laa bikasriha carabka waxaa ku caanbaxday muljim laakiin saxdu waa muljam aljamahu allahu binnaar aamiin maa araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana wax kale ugama jeedin ilaaha carshiga u saaxiibka ah inuu raalli ahaansha kaga helo mooyaane muraad kaluu ka lahaa ma jirin muxuu u ikhlaas bay ka ahaydoo ilaahay dartii ayuu u sameeyey dadka ahlulbaatilka ahi waxay doonayaan inay ammaanaan maxay ku ammaanaan niyo wanaagsan baa laga lahaa ya ikhlaas inuu uga jeeday lama hubo hadday jirtana alikhlaasu waxdahu laa yakfii ikhlaas keligii kuma filla camalku muxuu u baahan yahay almutaabaca waاlikhlaas waa inuu sunnada nebiga ku fadhiyaa oo ku qotoma oo waafaqsan yahay oo nebiga lagu raacay sala allahu calayhi wasalam mar labaadkana waa inuu yahay mid ilaahay loo saaf yeelay waa labadii shardiya camalka saalixa lagu aqbalaayey alikhlaas wa mutaabacatu arasuul sala allahu calayhi wasalam camalka ikhlaaska madhan ilaahay ma aqbalo sida xadiisulqudsigaba uu ilaahay ku yidhi ana akhna ashurakaai can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirkah ya cid wax wadaagta anaa ugu qanisan oo ugu hodansan ka camal sameeye uu cid kale ila wadaajiyey isagiiyo wadaaggiisiyo shirkigiisaba waa ka tagaa oo dan kama galo oo ma xaaleeyo ma aqbalo wuxuu noqonayaa camal marduud ah ciddaad ila wadaajisay yacni meel ha u buuxiso kaannahu lagu yidhi marka camalku haddii shirki ku jiro mid yar ha noqdo ama mid weyn ha noqdo shirkigaasiye yacnii midka weyn ka yar sidiisa shirkigu uma yara shirkigu dhammaan waa weyn yahay xataa shirki asqar wa asqaru min alakbar baa loo jeedaa laakiin sidiisa sagiiru oo shirkigu asqar ama akbar ha noqdee waa camal marduud ah haddaan sunnadii nebiga camalka lagu raacin oo itibaacii laga waayo mutaabacadii rasuulka la raacayay laga waayo sunnada khilaafsan yahay waa marduud walow ikhlaasba ha lagu sameeyo man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun sidaa nebiguba sala allahu alayh wasalam uu yidhi ka amal sameeya amarkayaga aan waafaqsanayn camalkaasi waa marduud oo waxaa lagu celinayaa ruuxa sameey xataa munaafiqiintu waxay daafacayaan ee xumaantooda maxay ku daaficeen in aradna ila alxusnaa waxaan wanaag ahayn iyo janno ahayn ugamaanu jeedin bas waxaan uga jeednay tii wanaagga badnayd keliya waa dacwa yaddaciiha kullu axad litaswiiqi albail waa sheegasho mid waliba uu sheegto oo baatilka uu doono inuu ku daafaco marka qalbigii waa in laga daahiriyaa najaasada shubuhaadka waa in laga daahiriyaa munaafiqnimada shakiga gaalnimada bidcooyinka dhammaan waa in laga nadiifiya nooca labaad maxay tahay waa in laga daahiriyo o laga nadiifiyo qurunka shahawaadka naftu ay jeceshahay ee macaasida ah macaasidii naftu jeclayd ee ay garanaysa inay dembi tahay waxaasi lafteedu waa fitno waa najaaso waa in laga nadiifiya oo laga daahiriyo hadday tahay zinadii jacaylka la jecel yahay shahwatu zina fayaطmac aladii fii qalbihi marad oo qur'aanka waxaa laynoogu sheegaa xanuun qalbiga inuu ku dhaco laba xanuun baa qalbiga laynoogu sheegay labada xanuunee qalbiga laynoogu sheegay midna waxay tahay fitnatu shubuhaat inuu qalbigu ku buko oo munaafiqnimo iyo shaki ah bidcaduna taabic bay u tahay oo way raacaysaa walow haba ka yaraatee midna waxay tahay shahawaadka jacaylkay naftu jeceshahoo ku maman tahay inuu qalbiga ku buko marka meelaha qur'aanka laynoogu sheegay qalbiga xanuunna qalbiga loo nisbeeyey dhammaan waxa looga jeedaa fitnadii shubuhaadka inuu qalbiga ku buko hal mawdic mooyaane mawdica waxay u soo aroortay fitnada shahawaadka inuu qalbiga ku buko fala takhdacna bilqowli fayamaca aladii fii qalbihi marad mawdica waxaa looga jeedaa qalbiga wuxuu ku bukaa yani shahawaadkii shahwat zina inuu qalbigu jecel yahay oo ku maman yahay oo ku tegay laakiin mawaadicda kale xanuunka qalbiga laynoogu sheegay waxaa loo jeedaa kii shubahaadkaa loo jeeda marka labada noocba waa in qalbiga laga nadiifiya aayadda uu ilaahay yidhi lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu almuطahiriin wallahu yuxibu almuطahiriin aayadda ah taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen tahaarada najaasada layska daahiriyaa waa tahaaro laakiin waxaa aayadda looga jeedaa alطahaaratu min addunuub bacdu taabiciin baa ku fasiray muطahiriintuu ilaahay jecel yahay waxaa looga jeedaa dunuubta ayay iska oo iska nadiifinayaan haddau fiirso cibaarada maxaa taabicigaasi inuu abulcaliya ahaa baan u malaynaya wuxuu yidhi tahaarada nijaasada layska yska daahiriyaa tahaaro waa tahay laakiin tahaaro kaloo ka weyn baa looga jeedaa tahaarada ka weyni waa maxay waa in najaasadii iyo qurunkii dembiyada layska nadiifiyaa loo jeedaa kuwaasuu ilaahay sii jecel yahay yani qolo walba ilaahay waa jecelaya kuwa najaasada iska daahirinaya xisiga ah iyo najaasada macnawigaa ah kuwa iska daahirinaya laakiin najaasada macnawiga ah ee dunuubta in layska daahirinaya looga sii jeedaa aayadda ayaa laga tilmaamaya walima liahaarati alqalbi min sha'nin cadiim waxaa u sugnaaday ahaarada qalbigu daahir noqdo waxaa u sugnaaday oo sha'ni weyn ah ay walima istaqara liahaarati alqalbi min sha'nin cadiim umira biha nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga waa la amray tahaaradaa qalbiga u taahiriyaa la amray fii awali maa umir yacanii wixii ugu horraysee la amray nebiga waxa ku jiray inuu qalbiga taahiriyo waxaa lagu amray fii qowlihi tacaala fii suurati almuddasir hadalkiisa allah uu ku yidhi suuratu lmuddasir uu ku yidhi wasiyaabaka fatahhir dharkaaga taahiri oo nadiifi في qowli man yufasiru ahiyaaba bilbaatin marka lagu socdo qowlka ciddii ku fasirtay asiyaaba dharka bilbaaini baainkoo qalbiga ah ku fasirtay wa huwa qowlun xasan waa hadal wanaagsan lahu ma'khadun saxiix meel laga qaato sax ah ayaa u sugnaaday aayadda tafsiirkeeda aqwaal ku sugan wa iyaabaka fatahhir culammada waxay ku socdeen daahirka mutabaadirkee soo degdegaya dadka badankooda agtooda soo degdegaya oo ah siyaabka in looga jeedo dharka oo laga tilmaamayo dharkaaga nijaasooyinka ka nadiifiyo ka daahiri waa qowl tafsiir labaad culammada qaarkood waxay ku fasireen wa iyaabaka fatahir sida shiikhuba inoo sheegay qalbigaaga nadiifiyo iyo daahiri waa qowl labaad tafsiir saddexaad culammada qaarkood waxay ku fasireen wa iyaabaka faahir camalkaaga nadiifiyo daahiri oo iyaabka waxaa loo jeedaa ruuxa camalladiisa u samaynaa oo luqada carbeed miyaa lagu isticmaalaa erayga siyaab inta la sheego in qalbiga looga jeedo jawaabtu waa haa way jirtaayo isticmaal luqada carbeed lagu yaqaana ayuu ahaa fasullii siyaabaki min siyaabi tansuli shaacirku hadalka uu yidhi gabadh isagoo la hadlaaya mucallaqaadkay ka mid ahaydeen haddaad markaa go'aansatay inaad markaa igoyso sidaa igaga tagto dharka inoo kala siib oo dharkaaga ka siib dharkayga culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa shaacirku labada qalbi inoo kala siiboo adna hay jeclaanin anna ku jeclaanin fasulli siyaabaki ay qalbaki min qalbii tansuli dabeedna waa inu kala go'in marka wa siyaabaka faahir qalbigaaga nadiif iyo aahiri saasaa culamada qaar ugu fasireen culamada qaarna acmaashay ku fasireenoo waxay yidhahaan camalladaada nadiif oo siyaabka laftiisa waa dhacdaa in camalka lagu magacaabo saas aawadeed bay culammada qaarkood xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam ay ku fasireen yubcasu kullu cabdin calaa siyaabihi abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey waana saxiixo waa sugan yahay ruux kasta ama addoon kasta waxaa lagu soo saaraya dharkiisii baa lagu soo saaraya dee axaadiis kalea jirto iyaguna saxiixa ku sugan oo sheegaysa qof walba isagoo mudugan oo wax dhara aan sidan in la soo saarayo marka waxay ku kulmiyeen culammadu labada xadiis kaa sheegaya ruuxa in la soo saarayo isagoo qaawan tuxsharuuna xufaatan curaatan gurlan idinkoo qaaqaawan baa laydin soo saarayaa waa daahirkiis kan addoon kastaba waxaa lagu soo saarayaa calaa iyaabihi dharkiisaa lagu soo saarayana waxaa loo jeedaa camalkiisu ku dhintaa lagu soo saaraya camal wanaagsan isagoo wada hadduu ku nafbaxay camalkii wanaagsanaa baa lagu soo saaraya camal xun isagoo ku dhex sugan hadduu ku dhintayna camalkii xumaa isagoo wada ayaa la soo saaraya ninbaa isagoo muxrimo ixraaman xajkii nabiga sala allahu alayh wasalam xajat ulwadaac ayuu hashiisii ka soo dhacay uu saarnaa ninkaas deedna qoortuu ka jabay deedna waa dhintay nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam labadiisa maryoodee uu ku ixraamnaa yacnii ku kanfa yacnii maydha udgoon ha marinnina fa innahu yubcasu yowma alqiyaamati mulabbiya waxaa la soo saarayaa maalinta qiyaame isagoo talbiyaysanaya labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika lak isagoo xaaladdaa ku sugan baa la soo saaraya marka ruux walba siyaabkiisii baa lagu soo saarayaa waxaa looga jeedaa camalkiisuu ku dhintaa lagu soo saaraya shuraaxda axaadiista sharxaysa culamo badan baa saa ku fasirta waida kunta tastaxyii min nadari makhluuqin milika ilaa wasakhi sawbika fastaxyi min nadari illaahi ilaa qalbik haddaad ahaatay mid ka xishoonaya makhluuq eegistuu eegayo makhluuqaasoo adiga kula midi wasakhda dharkaaga uu eegayo maradaada wasakhdeeda inuu eego aad ka xishoonayso o ka khajilayso fastaxyi ka xishood min nadari illaahi ilaa qalbik eegista ilaahay qalbigaaga eegaayo wa fiihi ixanun wa balaaya yaday ku sugantahay qalbigii ixanun uurxumooyin ay ku sugan yihiin waa jamcu ixna wa balaaya iyo balaayooyin ay ku sugan yihiin masaa'ib xumaantii baa laga tilmaamaya xumaanihii inay balaayooyin ka dhigan yihiin wa dunuubun iyo dembiyaal ay ku sugan yihiin wa khataaya iyo dembiyo istaxyaa waxaa ku sugan laba luqo istaxyaa yastaxyii iyo istaxaa yastaxyii in laba yi-ood la keeno iyo in ya keliya la keeno istaxyaa yastaxyii wa idaa kunta tastaxyii luqada labaad waxay tahay waa inay istaxaa yastaxyii waxaanan filayaa aayadda suuratu lbaqara ku sugan ina allaha laa yastaxyi an yadriba maala maa bacuudatan famaa fawqaha labada yo-ood yadoo la sugayo iyo mid keliya yadoo la sugaayo waa laba qiraa'o inay taan filaya marka tii labadaya ood sugaysay marka laga keeno amar fastaxyi ayay noqonaysaa ta kale marka amar laga keenaa fastaxi bay noqonaysaa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta waxay ku timi luqadii ya'da keliya lahayd dabeedna ya'diina jaasimkaa loo jaray qaala muslim ibnu lxajaaj xaddaanaa camrun innaaqid qala xadaana kasiir bnu hishaami qala xadaana jacfar bnu burqaan can yaziid alasami can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam qaal muslim ibnu xajaaj waxa uu sanadkaa ku soo wariyey xadiiska abi hurayre ayuu soo wariyey ee uu nebiga ka warinaayo inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum ilaahay ma eegaayo ilaa suwarikum suuradihiinna iyo muuqaalladiinna eegi maayo iyo siday u quruxsan yihiin wa amwaalikum xoolihiinnana ma eegayo iyo siday u fara badan yihiin walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ee wuxuu ilaahay eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinna ayuu ilaahay eegayaa ragga sanadka ku sugani dhammaan waa iqaad xadiiskana muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey sida baa inoo sheegay xadiidkuna waxa uu tilmaamayaa ilaahay inuu qalbiga iyo camalladaba eegaayo laakiin dadka jidhkooda iyo muuqaalladooda iyo xoolahooda inaan lagu kala dooranaynin wakadalik nasabkoodana inaan markaa lagu kala fadilayn oo iyaga markaa nasabkaa keliya aan darajo lagu sinayn waayo ashyaada dhammaantood ilaahay baa abuuray ruuxuna wax kasaba kuma leh oo ruuxu suuradda iyo muuqaalka uu yeelanayo isagu ma dooran lamana doorgelin ka quruxda badan ilaahay baa quruxda badan u yeelay ka quruxdiisu dhexdhexaadka tahayna ilaahay baa quruxdiisaa dhexdhexaad ka dhigay ka quruxda liita marka ka quruxda badan loo eego isaga laftiisu waa qurux badan yahaye kaasubuu ka qurux yar yahay kaa laftiisana ilaahay baa quruxdaa u yeelay ilaahay baa sidaa u abuuray wax kasaba iyo wax doorasho uu ruuxu ku leeyahay ma jiro marka ruux lagu fadilayo ilaahay agtiisa kani waa qurux badan yahay ma jiro imise qurux badan baa naar gelaya imise laga qurux badan yahay baa janno gelaya nasabka uu ruuxu ku dhashay iyo meesha uu ka dhashay ilaahay baa u dooray wuxuu isagu khiyaar ku lahaa ma ahayn xoolaha ruuxu uu leeyahay ilaahay baa siiyey ruux wanaagsan iyo ruux xunba waa dhacdaa ilaahay xoolo badan inuu siiyo marka ilaahay agtiisa fadli lagu kala yeelan maayo in la kala xoolo badan yahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharafta badan ilaahay agtiisa waa ka idinku taqwada badan walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinnu eegayaa dad fara badani waxay yidhaahdaan ilaahay waa qalbi jire yani qalbigu eegaa baa loo jeedaa laakiin qalbigaoo keliya ilaahay ma eego ee qalbigiiyo camalladaba waa eegaa xadiiskan waxaa jira qalad caanbaxay kutubaha qaarkoodna ku dhacay oo waa in la yidhaahdo ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum ama ina allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaa ilaa acmaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum in camallada lagu daro waxyaalaha aanu ilaahay eegaynin walaa ilaa acmaalikum baa kutubaha qaar ku dhacay dabacaadkii hore ee riyaadu saalixiinku uu lahaa qaarkood xataa qaladkaasi waa ku dhacay in acmaasha xagga hore lagu daro ilaa shuraaxda qaarkood ay ku sharxeen qaladkaa daahirkiisa ay ku sharxeen oo ibnu callaan shiikha la yidhaahdaa markuu sharxaayey riyaadusaalixiinka nuskhadii uu hayey waxaa ku yaallay walaa ilaa acmaalikum camaladiinnana ilaahay eegi maayo walaakin yandur ilaa quluubikum dee sheikhu wuxuu ku socday daahirka sidaasuu ku socda asalkiina ma raajicin markaasuu wuxuu yidhi camallada laftooda ilaahay sawaab badan ku bixin maayo ee wuxuu eegayaa ee sawaabka weyn ku bixinayaa waa qalbiga waxaa qaladka baraarujiyey oo saxay ashaykhu alcallaama moxamed naasir iddiin alalbani raximah allah waxaanuu taa ku nuskadii uu taxqiijiyey muqadimadeedu ku saxay waxaanuu yidhi saxiixu muslimu asalka kitaabka uu xadiiska ka soo qaatay ah waxay ugu taallaa walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum marka qalad waxa ah camallada la eegi maayo in la yidhahdo marka qalad dhacay weeye waa sabqu qalam malaa culammadii nusaakhda ahaydee kitaabka soo kala guursatay ila kitaabka farguri baa lagu qori jiray dabcadahani ma jiri jirin kutubtaa la arkee waaweyn ee la arkaayo yani waxaa lagu qori jiray farguri markaasaa markaa shiikh far wanaagsan ayaa dee kitaabka min awalihi ilaa aakhirihi qori jiray markaasaa laga iibsan jiray rag baa ku shaqaysan jiray inuu kitaabka saa u qoro bal fatxu baari layska sugaayo ka warran oo leeya nusqada hebel qoraayo anaa kaa iibsanayo mid kalena uu leeya ii qor ruux walbana fartiisa lama akhrin karo mogta ruuxa markaa qoraya waa inuu yahay ruux khataad oo far fiican hadkiisu waadixiyoo la ahrinayo mar labaadkana lagu kalsooye goormuu ka dhammaanayo markuu yimaado uu yidhaahdo markaa kitaab baan doonaya fatxubaariya inaad ii qorto dee mid baan u wadaa buu leeyi ee kaa berigaan ka faaruqo waan kuu bilaabi doonaa ya damaaragtaa marka calaa kulli xaal saxdu waxay tahay qalbiyadiiyo camalladaba ilaahay waa eegayaa markaa siduu qalbiyada u eegayo camalladana u eegayaa qalbiga keliya la eegi maayo waxay ku dhisantahy in la qalbigoo keliyaa la eegayaa irjaagii bidcada ahaa bay ku dhisantah irjaaguna waa bidco qalbigu hadduu wanaagsanaadana camalkuna waa wanaagsananaya alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahya alqalb jidhka waxaa ku jira cad hadduu hagaago jidhkoo dhammi wada hagaagayo hadduu kharibmo xumaadana jidhku wada xumaanayo waa maxay kaasi waa qalbiga qalbigu hadduu hagaago jidhku waa hagaagaya qalbigu hadduu xumaadana jidhku waa xumaanaya waayo amarkii qalbigu ka soo baxaya waxdar kama nafsika allaatii mataa kharajat calayka kusirta kasra muhaani ka digtoonow kama nafsika naftaada waxyaalaha ku qarsoon ka digtoonow kamaa'in waa waxa nafta ku qarsoon waa jamcu kamiina allaatii kamaa intaasoo waxyaalaha nafta ku qarsoono mataa kharajat calayka markay kugu baxdo kusirta lagu jebinayo kasra muhaani mid la dulleeyey jebintiisoo kale lagu jebinayo yacanii jebin la mida jebinta ruux la dulleeyey lagu jebinayo bimacnaa waxaa laga tilmaamaya dasaa'ista nafta ku qarsoon ka digtoonow naftii abiica ahaan haddaan laga safayn waxyaala xunbaa ku qarsoon ina anafsa la'ammaaratun bisuu naftii waxay amrid badan tahay waxa xun naftii waxay u ilanaysaa xumaanta waxay waafaqaysaa marka hawada wakhaalif innafsa waashayطaana wacsihima yacani naftiiyo shayaankaba caasi oo khilaaf naftii xumaantay doonaysa u mamanaysa maxay yidhahdaan culammadu waxay odhan jireen kamaa'inu اlquluubi tadharu cinda almixan qalbiyada waxa ku qarsooni waxay soo muuqdaan wakhtiyada imtixaanada fitanku markay yimaadaan dasaa'istii nafta ku qarsoonayd baa soo baxaysa markaasaa laga yaabaa xumaani inay ka soo fataahdo war hebel siay xumaantani uga dhacdo waxay ahayd markaa yani mid markaa ku qarsoon laakiin wakhtigan way daahirtay marka kharajat calayka waxaa loo jeedaa ay kaa soo daahirto adiga kaa muuqato marka waa in la jiraa oo nafta xumaanteedii laga digtoonaadaa oo xumaantii in laga tahdiibiyo laga safeeyo laga nadiifiyo lagu dadaalaa yacnii khayrka markaa lagu barbaariyo oo taskiya la sameeyo nebigu muxuu samaynayey dadkiibu wuxuu ku barbaarinayey oo ku rabaynayey oo ku layliyayey sharciga ya taskiyadu waa saas weeye qad aflaxa man zakkaaha waxa markaa liibaanay ka naftiisa tahiray oo nadiifiyey muxuu ka tahirayaa dasaaistiiyo qurhunkii iyo akhlaaq xumadii iyo dhaqan xumadii ayuu ka daahiraya ka nadiifinaya waxaana ugu weyn waxyaalaha xunxun shirkiga iyo gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo shakiga waxaa ku sii xiga bidca waxaa ku xiga kabaa'irta waxaa ku xiga sakhaa'irta halkaa ha joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk